alxamdu لlh rb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبيina mحamedi وعlى آlih وصaxبi أجمaعين allahuma انfعna ma clمtna وcلمna ma ينfعna وزidna cilmا qاla المصنف رaximh الlه taعaalى وأول نصاab الغنم أربعuuna faتجib fiiha shaaة jadcة waxaan kusoo jiray زakاة الmawaashi zakada intaasoo xoolaha laga bixiyaayo xoolooyinka ama xoolaha zakada ku waajibto bishuruudihaa waxaan soo sheegnay inay yihiin markii la ijmaaliyo lasoo aruuriyo duuduub shan waxaa kamid aheyd almawaashi baa u horeysay waxa badana dadka ay dhaqdaan bay ahayd saas ugu hormariyey aqlabka dadku xoolahooda waa xoolaha nool marka almawaashina saddex bay ahaayeen alibilu waalbaqaru wاlghanam geeri baan ka soo baxnay iyo zakadiisa iyo waxay ku waajibaysay qaabka u waajibi loodina baan ka soo baxan oo iska gaabnaa arigii baa halka laga gelayaa wuxuu yihi musanifku wa awalu nisaabi اlghanami ariga nisaabkiisa waxaa ugu horeeya arbacuuna afartan wey nisaab waxaan idhi waa qadarka xooluhu markay gaaraan ay zakada ku waajibaysaa nisaab la dhahaa qadarka zakada xoolaha ay ku waajibto oo haddii ay gaaraan andhahayna waa zakada kugu waajibtay iska bixi shuruud baa soo maray ay kamid ahayd annisaabu walxawl wa awalu nisaabi alghanami ariga nisaabkiisa waxaa ugu horeeya arbacuuna afartan weeyaan afartan hadduu gaaro maxaa waajibaya wuxuu leeya fatajibu shaatu fiiha shaatun neef ariha ka waajibaya jadaacatun baa waajibi jadaacatu dacnin neef idaa oo ilka ritay jadaacada waan soo sheegnay hal sano yaa u dhammaaday sanadii labaadna way gashay ilkay ridat o amase thaniyatun mid la soo baxday ilkii la soo baxday folashi oo min almaczi riyaa adi afarta neef ale haddaad leedahay ama ila ka bixi ama riya ka bixi laakiin markaad ida bixinayso sanad waa inaad ogaato inay sanad jirta xaqiijiso wey riya hadday tahayna laba laba sano inay gaareen inaad xaqiijiso wey haddii riyo yihiin waxaad bixinayso wa fii miyatin wa ixdaa wa cishriina boqol iyo iyo labaatan iyo kow oo min alghanami ari ahna shaataani laba neef ari wey boqol iyo labaatan iyo ko markay gaaraan oo neef ku darmado labaatankii arigu waxa isbedelay laba neef buu noqday inta horesi hal neef ma bixinaysa laga bilaabo afartan ilaa boqol iyo labaatan hal neef uma bixinaysa sanad walba wa fii miatayni laba boqol wa waaxidatin iyo kow laba boqol iyo kow markii uu arigu gaaro halaathu shiyaahin saddex neef oo ari ah waajibaysa ood bixinaysaa saddexdaas neef ee ari ahna hadday ida yihiinna jadaca hadday riyo yihiinna waa inay haniya yihiin saasaa lagu kala qaaday midilkaa ridatay midilkaa so baxday idahii leanna idaha ka kob dhow oo riyaha ka korid og oo sanad markay gaaraan waaba neef weyn buu noqonaya wafii fi wa fii arbacimiyatin afar boqol oo neef ariga markuu gaaro arbacu shiyaahin a ah, waxay noqonaysaa saddex afarti afartii boqol waa afar neef oo ari ah ayay noqonaysaa uma kadib istiqraar baa dhacay marka cadadka halkaas ku istaagay boqol boqol baa loo xisaabay marka uma haakadaa sidaa un abadan weriga ku soco fi kuli miyatin boqolkii neef oo aaba shaatun shaataa waajibaysa neefala waajibaya falow malaka arbaciina hadduu qofkii mulkiyo arbaciina afartan da'nan min daanin ida ya hadi awqaas cafuna hadi awqaas cafun miya ya وhadihi الأwqاas اlatي bayna نصbi cafو sooma waa isoo socotaan waa isoo socotaa ayb wuxuu ku yihi musanifku raximah الlah falow malaka arbaciina da'nan afartan idaa hadduu qofku leeyahay oo uu mulkiyo sanadna usoo wareego أجزأd waxaa gudaysa maacizatun hal neef oo ria laga bixiyo idaad laheed afartan neef oo idaad laheed riyaad ka bixin kartaa wa bilcagsina waa banaan tahayoo afartan riyaad laheedee laxdaad ka bixin kartaa maxaa yeelay waa isku jinsi waxaa jeeda marka baabu zaka lagu jiro waxa la yidhaahdo alajnaasu walanwaac alajnaasu walanwaac xooluhu inay isku jinsi yihiin baa la rabaa wixii kasoo haray geelii shan iyo labaatan ilaa u ka gaaro ari laga bixinay geel asagu shan iyo labaatan ilaa ka gaaro maaa la bixinay ari waa kala jinsi laakiin inta kale xoolaha waxaad bixinayso waa inuu jinsi waxa aad ka bixinayso waa inuu yahay looda lobaa laga bixin arig ari baa laga bixin looda lo geeri geel baa laga bixin laagti lacagtii baa la bixin curuud tijaara laakiin lama fiirinaya nooc lama fiirinayo nooc dhib malaha nooc waxaan ka wadnaa ida iyo riyo ida iyo riyo oo kale raashinku sidoo kale weeyaan hadduu isku jinsi yahay bur uu yahay raashinka hadduu bur yahay bur ma isku bur baa jinsiga markuu bur ka yahay muxuu yahay anwaac waa noocyo soo ma mid la yiraahdo ha midkii muxuu ahaa aada loo jeclaa cadiin at isagana qaxootiga lasiin jiray hore burka aata la dhihi jiray qaxootiga lasiin jiray sakaraadka iyo midkan eh, isagana qaaliga ee la gado ku dhexdhexda ku jira marka waxaa weeyaan jinsiga guud kala duu yahay waxba nooc dhib ma saas wey lana waa saasoo kaleo ido iyo riyo maxaa laisku dhahaa ari baa laisku dhahaa ah, wa fi arbaciina shaat shaat umaanaysan xadiidkii saas ahaa afartan neef oo aria neef baa layidhi lama kala qaadin ido iyo riyo looma kala qaadin adi marka meesha kuu haboon adaa garan ama masaakiinta u haboon walow malaka arbaciina dana ajaad maacizatun baa ayaa gudaysa wabilcagsina waa gudi oo afartan riyood haddaad leedahay neef idaa waad bixin kartaa maxaa yeelay liana aljinsa jinsigu waaxidu waa hal jinsiga waa arima isku yihiin wa hadihi alawqaasu awqaastan iyo furuudan awqaasta waxaa la dhahaa labada farad waxa udhexeeya awqaas la yihahda cafwun alatii bayna nusubi udhaxaysa labada nisaab udhaxaysa cafwun mid la cafiyo weeyaan oo laa shaya fiiha waxba kuma waajibin waxa la yidhaha awqaas baabu zakaat awqaasta waxaa la yihahdaa nisaabkan iyo nisaabkan inta udhexaysa hadda mathalan afartan neef oo ari ah, iyo ilaa laga gaaro boqol iyo labaatan iyo kow laga gaaro soo maarti tira badan ma hexaysa intaa maxaa la bixin neef ari ah. boqol iyo labaatan boqol iyo labaatan neef oo ari ah leedahay adoo afartan leh unbay lamid neef ari umaad bixin intii kalena waa laga cafiy boqol iyo labaatan iyo kow maalintuu gaaro yaa nisaab kale la galay nisaab kale ayaa la galay boqol iyo labaatan iyo ko markii la gaaro awqaas baa la yihahdaa waxaa iska leh xoolahan mawaashida la yihahdo bahimatul ancaamka ayaa awqaasta iska leh laakiin lacagaha iyo maa yakhruju min alardi dhulka waxaa ka soo baxa iyo kuwa waqsi ma leh fa bixisaabi ma lagu taagan yahi ah hal milyan baad ka bixisay bilbilkii maaa la socday waaa la socday konton kun la socday kontonka kun la xisaabi rubculcushur ku dhufo wixii kaga soo hadaaga bixi geley waa soo goosatay geleyda ayada aheed khamsata awsuq waxaa la socota in nusuq ka yar baa kala socota fa bixisaabi ugu dhufo cushurkii iyo nisfu cushurkii iyo waad arki doonaa wixii bixay unbaad ku dhufan intaas hadhay unbaa lakala goosan masaakiinta adiga laakiin hadday noqoto geel iyo ar iyo lo ay noqoto labada tira inta udhaxaysa waqsi baa la yihahda waa lagaa cafiyey haadihi awqaas alatii bayna nusubi udhexaysa labada fariido fariidataynka labada farad udhexaysa nisaab la dhahay inta ayada ah wax udhexeeya labada nisaab cafun waa la cafiya laa shay fiiha waxba laguma leh wamaa nataja min anisaabi wamaa ay ladii xoolaha nataja dhashaa nutijana waa la dhahay wax u qoraa ma jirtaa ficilka nataja waxay dhahaan mulaazimun limamniyin lilmajhuul bay dhahanba ya yantuju yun yuntajuha oo ka mamnuun lilmajhuul bay dhahaan iyo iska laazimaaba macluum baana loo akrin mamnuun lilmacluum baa loo akrin xataa tuntaja eh, bahimatan waa ku dhihi jira nabig xadiiskii ah. ayib wamaa yuntaju wixii ka wixii dhasho oo min anisaabi ah wixii dhasho oo min anisaabi nisaab ah ama min anisaabi ka dhasha wamaa yuntaju wixii dhasho min anisaabi nisaabka xaggiisa fi ahnaai xawli sanadka gudihiisi wixii dhasha afartan ari aan laheyd nisaab baa gaaray sanadka gudihiisi wixii dhasha yuzakaa waxaa dhashay waa la zaka bixin lixawli aslihi aslkiisi sanadkiisi baa lagu zaka bixin wain lam yamdi calayhi midkaa dhashay korkiisa yuuna teginba xawlun sanadun usoo wareegine sawaan waxaa isku mida markaad xisaabayso baqiyat ilummahaatu hooyooyinkii caruurta maqashan dhalay baaqi noqdaaya oo joogaaya oo mase maata dhintaaba kulluhaa dhammaantood dhammaaba farqi ma kala lahaa ama ha dhintaan ama ha noolaadaano hooyooyinkii ah, maalan waxaad leheed waa kaasaan ku miaal waa maalan sii dhihi falow malaka arbaciina waa kaasaan ku akrinayba wuxuu falow malaka arbaciina shaatan afartan neef oo ariga ah qofka haduulee fa waladad ay dhasho qabla tamaami lxawli sanadkii intuuna dhammaanin bishahrin bil un ay ka hadhay sanadka dhamaashihiisa arbaciina bay dhashay afartan bay dhashay saklatan min sakla afartan waxarood ama maqal ah ayaa dhalatay sanadkii oo ka haray hal bil ah bil kadib sakada bixin rabtaa markaasi afartankii ba ilahay ku safku markuu siiyey waa kuu dhaleen mataamo mataamo iyo uwa umay dhaleen afartan may gaareen ama ayaga madaxbad dhalay waana kaceen wixii ay joogaanba bishii sanadka dhamaaday wamaatat ilummahaatu hooyooyinkiina waa dhinteen ah, adduunku waa farax iyo tarax isdaba socdee markaa sideetan bay ku noqdo xisaabta aad guuda ku xidhayba afartanka habrahaba tegi wamaatat ilummahaatu hooyooyinkii baa iska dhintay lazimahu shaatun baa waajibaya neef ariga linataaji midkii dhashay kuwii dhashay ayaa laga bixinaya kuwii dhashay neef ari laga bixin soo ma haddayna dhimaanin oo wada leeyihiinna xisaabtii bay bedeli boqol iyo labaatan ari aba haystay neef haba haystay yaa bil markay ka hadhay bishii eh, zakadaad bixin jirtay markay bil ka hadhay sanad kuusoo wareegayay yay hal neef dhalatay neefaad bixin jirtay maanta hore laba neef hadda bixin ah, waxay dhahaan waxaa ka weyna dile sameyn ah, neef ka weyna ah, xartaa dhalatay neef weyn bay kaa iskoganaysaa jadaca oo faniya ee qaadan hadday hooyooyinka dhintaan ka waran wixii kuwan hal bil ay nool yihiin ama laba bil ay nool yihiin hooyooyinkaas asalka ah xawlkoodiiba xawl u ah zakada kuwan yarkaa laga bixin ka yar baa la bixiy laftiisa la bixinba artiyo yan oo macaala kuwaysa la bixinaya waa la siin miskiinka loli qaadota kana waan haynay ya sanadka bishii ma wareegta laba iyo tobankii ah, bis soo wareegtaa ah. qabil qabil baa la rabaa ayib maslada marka masaladii qaacidadeheeda ahayd ataabicu taabic ataabicu taabicdii weyaan furuucdan ama caruurtan maqashan dhalatay waxay raacayaan umuhaadkoodii asalka ahaa sanadkii ay soo xisaabanayeen may dhac ka raacayaan kuwaasay raaci fain kaanad hadday tahay maashiyatuhu ninkan arigiisa iyo xoolihiisa miraadan kuwa jiran jamcu mariida jamcu mariida miraad lagu jamciyey in kaanad hadday tahay maashiyatuhu xoolihiisa miraadan waa xoolo jiranba xoolihii cudur baa kaga dhacay akhada minhaa wuxuu ka qaadayaa zakada kaga bixini mariidatan neef jiran mutawasitatan dhexdhexaysa neef jiran oo dhexdhexaysa ariga dhib waa jiran masaldi mid jiran laakiin mid liita oo dhintay meehee mid dhexdhexaad ah ayaad bixinaysa o leeyahay miskiin u qaado mutawasita dhexdhexaada aw mase sixaaxan weeye aw kaanat maashiyatuhu xoolihiisiiyo arigiisi waxay noqdeen sixaaxan kuwa caafimaadsan akhada wuxuu qaadayaa oo bixinayaa minhaa xoolihii caafimaadsanaa saxiixata neef caafimaadsan buu ka saka bixinoo bixin aw mase bacduhaa kaanat bacduhaa barkeed waxay noqotay xoolihii sixaaxan kuwa caafimaadsan wa bacduhaa barkooda miraadan kuwa jiran bay noqdeen see la yeeli akhada wuxuu bixinayaa saxiixatan mid caafimaadsan bilqisti qiimuna ku bixin bilqisti qiimuu ku bixin neef saxiixoo caafimaadsan laakiin qiimo ahaan u dhexeeya midka caaf midka midka mid caafimaadsan oo fiican iyo mid mariida udhexeeya qiimahaan udhexeeya ayuu bixinaya neef saxiix aho bayna asaxiixati alghaaliya walmariida udhexeeya ayuu bixin bilqisli waa saas asaa ku fafaahin doona meelo qaar bacduhaa saxiix bisaxaaxa bacduhaa miraan soo akhada wuxuu qaadanaya bixinayaa ama uu saacigii arurinaya qaadan saxiixatan mid caafimaadsan bilqisli buuna ku qaadan mid caafimaadsan oo xoog loo xoolaha ugu fiican qaadi mahaye qiimu ku qaadi oo labadan qeybtan jiran iyo qeybtan caafimaadsan buu intuu isku fiiriyo iyaa wuxuu leeyahay neef dhexdhexaada marka waasaa ku mithaalin doona waba yaan koosi waayn faida malaka arbaciin waa kan faidaa malaka arbaciin afartan hadduu bal yeesho qofku bacduhaa barkood saxaaxun ay caafimaadsan yihiin afartan neef waa dhaweystay qaar baa caafimaadsan qaarna waa jiran yihin labaatan waa caafimaadsan yihin labaatanna waa jiran yihin qulnaa waxaan dhahaynaa low kaanat kuluhaa arigan afartanka dhammaantii hadduu ahaan lahaa saxaaxan mid caafimaadsan kam tusaawi waaxidatun halkii neef oo minhaa ah, afartanka arig ee caafimaadsan midkii caafimaadsanaa meequu dhigmi lahaa kan meequu tusaawii suuqa oga dhigmi lahaa waaxidatu mid oo minhaa sixaaha kamid a arigan hadduu caafimaadsan lahaa meequu qiimihiisa neefkan joogi lahaa fa idaa qiila haddii la yihahdo arbacata daraahima afar dirham buu neef caafimaadsan joogi lahaa hadii la yidhaahdo mathalan kuba qadare qulnaa waxaan leenahay walow kaanat kulluhaa dhammaantoodna hadday ahaan lahayd miraadan kuwa jiran كم تساawي واaxidة neef keligii meequu qiimihiisa au joogi lahaa oo minhaa ariga jiran kamida hadduu jiralaan lahaa meequu joogi lahaa faإida qiila hadii layidhaha dirhamayn hadduu jiralaan laba laba dirham buu noqon lahaa maثalا kuwa qadar haddii la dhihi lahaa qulnaa waxaan leenahay ye dhexda isku kankeen qulnaa lo waxaan ku leenahay ninkii ariga lahaa xasin lana meelaad ka keentaan waxaad noo keentaa saxiixatan neef caafimaadsan oo bitalaaثati dirahima qiimihiisa u yahay saddex dirham hal neef caafimaadsan oo qiimihiisa saddex dirham u yahay maxaa yeele marka caafaasana afar afar dirham bay ahayd ma markay jirneedna laba dirham bay lahayd marka afar dirham iyo laba dirham soo maarti kaa caafimaas kaa ka jiran laba dirham ba hoos u dhacay laba dirham ayuu hoos u dhacay kan caafimaadsanna waa in asagana laba hoos usoo dhaco marka kaa hal dirham baa laga soo qaadi kana waxaa laga soo qaadi hal dirham baa laga soo qaadaya waxaa laga soo qaadi kaa caafimaadsan waxaa laga soo qaadaya laba dirham kan jiranna waxaa laga soo qaadi hal dirham baa laga soo qaadi marka saddexdaasa marka ayay noqonaysaa saddexdaasay noqon xasin lanaa saxiixatan bialaati dirahim saddex dirham qiimahooda u yahay walow kaanat isixaaxu haday ahaa mihaal kale kusiiyey low kaanat isixaax xoolahan caafimaadsan hadday yihiin halaaiina soddon soddon neef baa caafimaadsan tii hore waxay labaatan caafimaadsan iyo labaatan jiran hadda soddon baa caafimaadsan toban baa ka jiran <coughs> lazimahu waxaa ku laazimaya shaatu neef ari oo tusaawi u dhigantaa halaathata daraahima wa nisfan neef adhow saddex dirham iyo nis udhiganta ayaa laleeyahay haye bixi maxaa yeelay soddonkii waxay la kacday saddex bay la kacday tobankiina nis buu la kacay marka saddex dirham iyo nis neef udhigma ayaa la bixi wamataa qawama lji si kalena waatan mithaal kalaa laga wasinaya oo waxaasoo dhan kasoo kaba gaabanba isku celcelis baa kan jumlo jumlo wey wamataa qawama aljumlata xoolihii jumla ahaan hadduu uqiimeeyo oo wa akhraja uu soo uu bixiyo saxiixata neef caafimaadsanoo tusaawi u dhigantaa rubcu cushriljumla rubculcushur u dhigma jumla ahaan marka xoogaa laisku celiyo neef u dhigma rubculcushur hadduu bixiyo kafaa way ku filanta xagga lacag ahaan ba hadda qiimihii lala aadi marka sidii lacagta rubculcushur loo bixin jiray iyaa xoolihiina rubculcushur maanta lagu qiimeynaya mathalan kun neef oo ari u leyahy ninkan kun neef oo ariga ah, ayuu leeyahay kunka nefe ariga ah, qaar baa caafimaadsan qaar baa jira waxaanu la kacay waxaa leeyahay arigo dhan ba isku jibleeba kun nefe ariga maxaa rubuc cushur u noqon kun waxaa cushur u noqoni boqol nef boqol nefaa cushur u noqon maxaa rubuc u noqoni waxaa rubuc u noqoni labaatan iyo shan markaa neef arigo labaatan iyo shan qiimihiisa u yahay bixi baa laleeyahy neef arigo qiimihiisa labaatan iyo shan shilin gooya bixi baa laleeyahy ama hajirraa ma ada mid labaatan iyo shan qiimihiisa u jooga waad bixinaysaa wmataa qawama اjumlata caligii jumli ahaan markuu uqiimeeyo wa akhraja uu bixiye saxiixatan ila caafaasan oo tusaawo udhiganta rub cushri udhigmanta jumlada xoolaha jumla ahaan rub cushri udhiganta kafa way ku filanta mithaalka aan sheegnay oo kale wey mithaalka aan sheegnay oo kale ayay noqonaysaa ah. hadduu boqol neef oo ariga yahayna maxay noqon boqol neef oo ariga rub cushur ka soo saar cushurkii waa meeqa cushurkii waa toban sooma ya labaiyo tobana horta cushur ka bixi ba marka hore tobankiiba hoos looga sii dhici rabaay ya cushur boqol cushur ka soo saar toban toban rubuc ka soo saar ya labaiyo bar bay noqon a marka laba shilin iyo bar ama labaatan iyo shan shilin laba shilin bar neef jooga yaa lee bixi le saa maad ku way kafaa way ku filantay nacam low kaanat اsaxiixatu duuna waajiba xoogo istinaa buu keenay low kaanat اsaxiixatu hadday tahay neefkan saxiixad ee la bixinayo duuna alwaajibati midii waajibtay mid ka hooseysa fi lqiimati xagga qiimada ajzaahu waxaa gudaysa o asixi saxiixatun wa mariidatun waa asixaysa marka maanta aan niri neef saxiixa bixi oo qiimihiisa yahay oo isku keenkeen celcelis waa inuu caafimaadsan yahay hasa caafimaadsanaadeeh maadaama qaar raxooyi jiran qaar caafimaadsan yihiin waan isku qiimeynayna qiimaan ku oo neef caafimaadka kuwa caafimaadsan u hooseeya kuwan jirana ka yar koreeya oo saddex shilinna waa kaasoo niri <clears throat> marka haddiiba neefkan caafimaadsan inaan bixino aan rabno wuxuuba ka qiimo hooseeyaaba kii jiranaaba kii jiranaaba qiimo ku dhaamaba isagoo jiran ayuu qiimo ku dhaafaa markaasoo kale adaa khiyaar leh neef caafimaadsan baad bixi kartaa bixin kartaa ku jiranna waad bixin kartaa marka asaxiixu lisixatihi walmariidu liqiimatihi ka saxiixaana markaad bixinayso neef caafimaadsan baan bixiyaad leedahay oon jiranayn kan jiran haddaad bixisana dee neef ka qiimo badan kii caafimaad ki jirana ayaa bixisay kanaas ka durdurtay irbada wax ku dhuftee nacam low kaanat isaxiixatu duuna alwaajiba neefkii waajibkahaa ee mariidkaha ee jiranaa xisaab ahaan ninki neef mariidaha kusoo hagaagi lahaa waa ka boodnoo nirimada saxiix raadi kii waajibkahaa ee waajiba ee mariidkahaa yuuba ka hooseeyaaba saxiixii baa ka hooseeya fi qiimati xagga qiimada see yeelanaa ajzahu waxaa gudaysa saxiixatun mid caafimaadsan inuu bixiyo gudaysaa wa mariidatuna waa gudaysaa mid jiran inuu bixiyo saxiixada hadduu bixiyo de neef cafaasan bixiyo eed ma waa sidii la rabay mariida hadduu bixiyana qiimi baa la fiiriyo maanta qiimaha ah mariidadii baaba qiimo badan ba kanjiran qiimo badan taana xaggaa u dhig masale kale wain kaanat inaahan xoolihii qofkan hadduu yahay xoolo dhadig oo mase dukuuran mid lab wa inaathan iyo mid digid isku jira ninkan geeriysa waxay isku dhex jiraan lab iyo dhadig isku jira ama waa wada dhadig lam yuukhad la bixin maayo fii fardihaa faradkeedi iyo zakadeedii ilaa unthaa midna dig umaa la bixin neef dhidig umaa la bixin hadduu geelu ka kooban yahay lab iyo dhidig ama arigu ka kooban yahay ama loodu waxaa la bixinaya dabcan looda dee masaaisha soo dhowr masail lasoo reebi doonaaye marka neef dhadig inaad bixisaa la rabaa neefka dhadiga masaakiinta wuu u tarmi waxbu u noqon mm, inkastoo hadda masaakiinta watigan joogto neefkii la siiyo inay gataan may rabaanba walidalika waxay la xordayaanba lacagna sii bay iskasii dhahayaan anaga lacag baan rabnaaye ilaa ma taqadama wixii hor hormaray mooyeene neefka dib baad bixini waxaa laga soo reebay oo dhukuur la bixin fii maa yaati soo socda dhowr masalo weyn ila maa taqadama fi khamsin wa cishriina shan iyo labaatan neef oo geela markaad leheed wixii ku hormaray oo ahaa cinda faqdi binti makhaad shan iyo labaatan neef oo geela markaad yeelato binti makhaad baa laga reebay qaalin sana jira sanadkii labaad gashay oo hooyada ay riman tahay da labaad waad weyday maxaad bixinaysa lagaa rabay ibnulabuun baa laga rabay laba jir oo saddex tano gaara galay oo dakar ah xaaladaas waa la ogol yahay mid mid lab in la bixiyo wa fii thalaathiina baqaratun soddon neef oo loo ahna ayaduna waaa waxaa banaan in la bixiyo eh, mxua tabiic waa soo socda wa fii khamsi min alibil shan neef oo geela haddaan laheelna fa ina yujzi waxaa gudaya isaguna jadac baa gudaay hadalkan ah. sii hormarinaya waa soo socda waxan kale laba nama bixinaysa shan neef oo geel adoo leh laban baad bixini ayib wuxuu rabaa meeshan inuu lafun wanashri muratab kugu keeno ku waa fiqiga mogtaha waa iskaas asuu hal meel ku keeni karo israraacin karo intaa dhihi kara ayuu ku kala qadqaaday wuxuu ku yidhi ilaa maa taqadam fi khamsi wa labaatan iyo shan oo geelah oo cinda faqdi binti makhaadin binti makhaad markii lawaagteeda jooga wixii kugu hormari mooyeen haddana wuu ku keeni rabaa waa ku hormaray oo fi thalaathiina baqara wixii kugu hormaray mooyeene wa fii khamsi min alibili shan nafoo geela qofkii haysta mooyeene oo kuwa saddexdaa maxaa bixi hadduu kuu tartiibinaya wuxuu le fa inahu yujzihu waxaa gudi ibnu labuun ibnu labuunka yuu ka gudayaa fii khamsin wa cishriina shan iyo labaatankii geelahaye binti makhaal kala waayey wa tabiicun baa gudi tabicun xaggeed u noqonaysaa thalaathiina baqara wa jadacun baa jadacu ba'nin jadacu ba'nin mid in ka ritay oo mase unthaa maczin ayaa waajibaya xagee ku noqonayaa fi khamsi min alibil hadda ya hmm, aw thaniyu maczin ah, mid ilkaala soo baxda oo riye ah haddaad geel leedahay oo ari weli ari un zakadaada ay tahay ariga aad bixinaysa lab iyo dhadig loo kala qaadi maayo macnaha saas ari haddaad leedahay oo lab iyo dhadig koob yahay dhadigu maa lagaa rabaa laakin geel baad ka bixinaysaa arigan zakadan arigaad bixinaysa ari kama bixinaysid geel baad ka bixinaysaa shantii hore tobankii shan iyo tobankii labaatankii ilaa afartaa marxalaa geela ari laga bixiya sooma waxaad bixin kartaa ceesaan waad bixin kartaa orgina waad bixin kartaa ariga markaad geel ka bixinayso laakiin arigii markii ari laga bixinayo ari markii ari laga bixinayo dhukuur iyo inaafna u iskugu jiro lab iyo dhadig iskugu jiro ama dhadig keliya uu yahay maxaa bixi unfa mid dhadig bisa baxay ufiirso laakiin geel hadaad ka bixinayso alkhiyaaru laka orgi ka bixi geeli zakadiisii ma aheen waxaad ka bixisaa sabeen ka bixi waxba dhib male saddexdaas ku kala qaaday saddexdaas iyo xaalad afaraad baa jirta iyadana oo soo socota yani goormaa la ogol yahay in qofka xoolihiisa uu ka bixiyo neef lab uu ka bixiyo neef lab uu ka bixiyo waa afar xaalo wey xaaladda koobaad geeli baa shan iyo labaatan gaaray bintu makhaadkii sano jirkeed baa la waayay qaalinteed qaalin laba jir ah la helay oo ibnu labuuna way banaantay loodi baa soddon gaadhay tabiic oo e, mxu e, dibi yar ah ayaa bixinaysaa geeli baa shan iyo shan shan maraya neef araad aa ka bixiso geeli rabtaa ka bixiso neefkaa isaga ana waad ka bixin kartaa mid oo e, labad ka bixin kartaa saddexdaa xaalo wey xaalada afraad waa tan wa in tamaxadat hadday barax beesho maashiyatu qofka xoolihiisa dhukuuran in tamaxadat dhukuuran ay maashiyatu waa loo jeedaa wa ii qoraya idinkana waa idin qadaraya wain tamaxadat hadday barax beesho maashiyatu qofkan xoolihiisii dhammaan dhukuuran bay noqdeen mid lab bay noqdeen waa awr awr unbuba haystaaba ninkan ama dilib bisoo haystaa ajza waa gudayaa dakarkii mutlaqan ah, mutlaqanta waxaa loo jeedaa nooc ama ida ha noqdo ama riya ha noqdo ah, mutlaqan ah, yaa waajibaysa laakin yuukhadu waxaa la qaaday aada bixisideed markaa lagu leeyahay labbaad bixin kartaa haddii xoolihii oo dhan ba ay wada yihiin lab yihiin labbaad ka bixin kartaa marka lagu leeyahay wuxuu ku leeyahy yuukhadu waxaa la qaadi fii sittin wa thalaathiina soddon iyo lixdii geelaha ibnu labuun baa la bixin ibnu labuunkaasoo ka weyn ka badan qiimata xagga qiimaha ah min ibnu labuunin ibnu labuunkii yuukhadu laga bixinayey fii khamsa wacishriina shan iyo labaatan geela markuu joogo ibnu la bixinayey bitaqwiimi wanisba qiimo iyo nisbo waa inuu kaga koreeyo Ah. yani geeri waxa weeyaan dhammaantiis waa wuxuu noqday soddon iyo lix weeyaan waana wada lab wey waa qurbac qurbac wey qurbaca asaga bixinaysa soddon iyo lix geeri markii la bixinay meeqaan la bixinay soo maray binta labuun sameen binta labuun been maanta binta meehena ibni baan haynaa sameen waxaa asagana ibni ahaa ibni labuun la bixin jiray shan iyo labaatan markuu geera gaaro binti makhaad la waayo soo maar labada xaalaa waxaa la bixin jiray eh, labunka marka kaas ibnulabuunka ahoo bintumakhaal meesheedii joogay iyo ibnulabuun oo maanta booskiisiiba taagan oo lix iyo soddonki sita wathalaathiin markuu gaaro geela ibnulabuunkii markaa meeshaaba ku jiray ee bintulabuun taagan jiray oo maanta qurbac lahayo laba ibnulabuun baa mesha ka soo baxay ibnulabuunka shan iyo labaatanka laga bixin iyo midka soddon iyo lixda laga bixini wayna isku qiimo ahayn bu kuleeyahy labadaba waa isku da laba jir way sanadka saddexaad gaaray laakiin waxaa weeye waa inuu ka koreeyo marka inuu ka koreeyo weyaa midka soddon iyo lix geel fara badan ba kale laga bixinayaaye qurbac qiimale oo ka fiican midkaas isku da-da yihiin ka fiican ayaad bixinaysaa intaasuu ku sheegaya ajzaahu mutlaqan dakar baa banaan iyo lab laakiin yuukhadu waxaa la bixin fi sittin wa halaathiina soddon iyo lixdii geelahaa ee bintulabuun la rabey la waayey ibnulabuun baa la bixin ibnulabuunkan hadee shan iyo labaatan baa laga bixi lahay markii bintumakhaal lawaayo waase haddaad tiraahdo akharu waa inuu ka badan yahay ibnulabuunkani qiimata xagga qiimada min ibnulabuni umm ibnulabuunki yuukhadu laga bixin jiray fi khamsi wa cishriina bitaqwiimi qiimihi wa nisba wa koreeyo waa inuu ka koreeyo sanadka waa isku mid ibnulabun ibnulabun mid wuxuu taagan yahay booskiisi buu taagan yahay oo bintumakhaal bintulabun baa la waayey kuna kula soo caariyeystay buu ahayo bintumakhaal meesheedii buu soo fadhiistay oo shan iyo labaatan geela iyo soddon iyo lix geela way kala badan soo maarti in isku neef isku qiimaa la bixiyo de meesha waxaa weeyaan eh, waxbaa ku jira haa ku jira marka magaca isku midha ka ahaadaane waa inay muuqaalka iyo tayada ay ku kala duwan yihiin intaas kuu shegi rabaa wain kaanat kuluhaa siqaaran in kaanat hadday noqoto kulluhaa maashiyadii iyo xoolihii dhammaan siqaaran kuwa yaryar maqal unbaad haysataaba duuna sinil fardi faradka da-diisii ka hooseeya sinulfardi waa soo ogaatay jadaca hadday tahay sona hadday tahay faniyana eh, waxay ahayd sanatayn maas hadday tahayna aniya sanatayn ayb duna sini اfardi hadday idan yihiin mxuu ahaa jadaca oo sana jira hadday riyo yihiinna mxuu ahaa hani oo mxuu ahaa laba sana jira ayuu ahaa somen ayb kuluhaa siqaara wey duna sini lfardi bay siqaar ku yihiin dadii lagu bixin jiray zakaday ka hooseeyaan akhada minhaa wuxuu qaadaya bixinayaa sakiirata mid yar maxaa la sameynaya de maqal ba maqashaadaan ba zaka ka bixin walidalika abubakr radi allahu canhu wallahi low manacuunii canaaqan buu leey markaasay ka hadlayo le canaaqasa ka kuma waajibtay waase jadaaco iyo faniyaa la rabe waa ninka hadduu ariga maqashiis intaa taaselyeli ama arigii riyaha ku waweynaa ay dhamaadeen maqashii ma usoo hadhay ayib halkaasoo kale wey akhada minha saqiiratan saqiira u qaadaya wayajtahidu saaci laakiin ninkan zakada aruurinaya saaci la dhahaa wuu ijtihaadi bixayu buu ijtihaadi laa yusawi una simaynin bayna alqaliili ariga yar iyo walkatiir ariga badan arigoo idil haddii la yihi muxaram halaga bixiyo afartan neef oo ari maxaa nin waxarma laga bixin boqol iyo labaatan iyo kowna waxarma laga bixin soo ma boqol iyo labaatan iyo kowna laba waxarood baa laga bixin soo ma ayib waxarahaas marka waxar wa isla wada yihin isku mar bi jira qabka kuwada jiraan laakiin waa inuu u ijtihaado u yidhaahdo midda fiican neefka fiican waxar baa isla hadaane halkaa waa inuu fiiriyo tii buu ka hadlaya ugu sii mithaalaya wuxuu le fafaasiilu sittin wa halaaثiin geeli oo soddon iyo lix gaaray qurbaca ah laga bixinayo fasiilku waa qurbace eh. fafasiilu sittin wa thalaathiina soddon iyo lix qurbaca ah ama maahee nirigta laga bixinayo yakuunu wuxuu noqon khayra mid ka fiican min fasiili khamsin wa cishriin geeli oo shan iyo labaatan nirga ad haysata shan iyo labaatan nirga ayaad yaa nirig baa lagaa rabaa nirig baa laga rabaa soddon iyo lix nirig unbaa laga rabaa labadaa nirgood warka waa inay yar kala qiibadan yihin daada baa iska leekaadaane dhamaan siqaar bay isla yihiin laakiin waa inaad ijtihaado hasan wey wain kaanad hadday noqoto kibaaran wa siqaaran xoolihii qaar kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar bay iskugu jiraan lazimahu waxaa ku laazimaya kabiiratu mid weyn wahiya min alfardi mutaqadim faradkii hormaray umaadna ku soconaysaa kibaar eh, mutaqadimkaas qiimihii iyo waxaa isku fiirinaysaa howlihii aa soo maray ariga kusoo maray da iyo samigiina waad raacaysaa min alfardi mutaqadim aas ku wada agga ya eh? wahiya sin fard mutaqad faradkii hormaray daadiisi aan soo maray wain kaana hadday tahay xooluhu maciibatan waa xoolo jiranba waa ceebaysan yihiin ilbaylayihin lugbeylayihin akhada alawsata arigo dhan waa ceebaysan yahay ama geelo idil akhada wuxuu qaadanaya alawsat midka dhexdhexaadka ee u dhedhexeeya ayuu bixina qaadaya fil ceyb xagga ceebta u dhedhexeeya wain kaana hadday tahay anwaacan xoolihii waa noocyo laakiin waa isku jinsi aan soo sheegno jinsi iyo nooc waa jira meeshan waa isku jinsi lakin waa kala nooc in kaanad hadday tahay maashiyadii anwaacan anwaac kala duwan kamaanin ide iyo wamacsin riyo oo kale wey maxay isku yihiin shaadka isla yihi ari akhada wuxuu qaadan oo bixin min ayi noocin shaa midku rabu saa u qaadan arurnaa zikada laakiin bilqisdi ku qaadan qiimuu ku qaadi idihii iyo riyihii buu isku fiirin hadday wada riyo yihiin hadday wada riyo yihiin meeqay joogi lehed afar afar bay joogi lehed hadday wada ila yihiin meeqay jooyin laba jooyi laheed ki saddex sinan joogta bix baa laleeyahy ti aan soo marray oo kale waxaa lagu soo marray midaan soo marray ad mardho maxaa ya sixaaxan wa miraadan siaan kusoo marray oo kale yaa idihii iyo riyihiina laba fiirin bu kuleeyahy wain kaana anwaaan kadaani wamaczin akhada min ayi noocin shaa noocuu rabuu ka bixin ama ri ama lax buu bixin laakin bilqisti buu ku bixin qisdigii buu kusii mihaaliy wuxuu fa yuqaalu waxaa la dhihi sidii sixaax iyo miraada kusoo martay low kaanat kuluhaa da'nan arigoo dhan hadduu ida yahay kam tusaawi waaxidatun mid bay qa u dhigantaa minha kamid ila akhiri ma taqadam ah, idaha qiimo badan meelaha qaar oo dadka qaar idaha u fiican wadamada qaarna riyaha fiican oo la jecel yahay qiimaha markaa meesha joogto baad ku qiimanaysaa ilaa akhiri ma taqadam siaan soo maray oo kale oo sixaaxan wa miraadan dadka qaarna jigrana qaarna u caafimaadsanaan kusoo maray ayaad iskuu keenaysa meel dhexdhexaada ayaad iskuu keenaysaa waxaad leedahay ri waxaad bixisaa saddex shilin joogta ama saddex dirham walaa tuukhadu lama qaadayo xaamilu neef dhaysa ama rimaya wala latii tiina la qaadi maayo walada dhashay ee irmaanka heedba faxlu neefkii qoorkahaaye ama awrka ratiga ahaa ama dibiga ahaa ama ergiga ahaa ama wanka ahaaye xoolaha abaahidaye asagaba la qaadi maayo xoolihiiyaaba soo fadhiisanaya oo wax rimiye waaye walaa faxlu walalkhiyaaru xoolaha qiimaha badan ee la yaqaano firkooda iyo muxuu ahaa tayadooda la garan ee ninka xoolahan iskale uu ku hayo dirta leeyahay ayada laga qaadi maayo iyaaka wa karaaima amwaalihim waa kudhihi jiray ba alay slam xoolaha dadka ay jecel yihiin kariimka agtooda ka ah iska ilaali walalmusamana midii la cayiniyey lilakli liajlilaki in la cuno darteed loo cayiniyey neef si gaar inti loo qoyday meelaha xabiirki iyo shaambooyinki intii la geliyey kuwa webi agdegany munyadii loo dhibanay neefka si gaar u cayiniya bal xilli baan muraad baan ku gashan rabnaaye kaana la jiidi maayo zaka laga bixin maayo oo ilaa ilaa kee la dhihi maayo ilaa an yarda almaaliku maaligii iskala inuu ku rabi noqdo mooye oo yihahdo aakharaha ka jeclahay wax wanaagsan ilaahay siiyo marka lantanaamu bir baan ku aanfalayaa waan bixinaya kan cayilan hala bixiyo tan rimay hala bixiyo muxuu ahaa salbe lakin midda rimayay kasoo reebayaano rimaygu wawaa laba neefay ka kooban tahay laba neef weeyaan oo ayadii iyo ilmi calosh ku waday lakin hadduu iyadana u sadaqaysto wax u jiri kara male ah, ilaa an tatawac wey walow kaana bayna nafsayni laba qof ma ujeeda nafsaynkan laba shaksi low kaana hadduu ahaado bayna nafsayn laba qof dhexdooda min ahli eh, azakaat dadkii zakada ay ku waajibaysay een soo maraya nisaabu nisaab hadduu u dhexeeyo mushtarakun ay wada leeyihiin xoolo nisaab gaaray oo xilligii zakada gaaray oy wada leeyihiin oo min almaashiyati xoolihii la dhaqanayay ah aw mase min gayrihaa maashiyadan socota ma ahee xoolahan kale ee dukaamahada lehee beeraha leh weeyaan hayrihaa soo geli wayse wada leeyihiin mila an warihaahu see wada yeesheen way wada dhaxleen aabaa baa dhintay markaas hal mar xoolo kusoo habsadeen o mise hayru mushtarak mushtarak ma ahe xooluhie waa xoolo la kala garanoo nin walba intiisa waa yaqaana lakin way isku darsadeen taa wuxuu ku wadaa mushtarak wuxuu ka wadaa shirkada waxay uqaybsataa mid kala soocan oo lakala garan karo intan waa neefafkeenka aan wada raacano oo hal meel aan wada socono iskaga dhaqano iyo ma ahe mid la yidhaahdo shirkatu mushac sharikatu mushac shirkatu mushac waxa way lama kala garanayaba ah xoolahan waa xoolaaan la gargarananeefkan hebel baa iskale kana hebel baa iskale lama dhihi karaba haddii xoolihii la wada dhaxlay oo intii la xisaabay ku walba intiisi uu nisbadii uu garanayo un laakiin la wada leeyahay dee lama garan kara neefkan hebel baa iskale neefkan hebel baa iskale lama garanayo ama waa loo wada hibeeye hal mar baa waxay xoolaha maaratan haa idinkaa iskale qadaqaata ziyaaraba lagu siiyey marka waa mushtarak baa la yihahdaa aw mase hayru mushtarakin xoolo isku wadaagay oo isku dhex galay ma ahee bal likulli minhumaa mid kasta oo shurakadii kamid a ah, cishruuna shaatan labaatan neef oo adh ah buu leeyahay maalan mutamayizatan soocan oo adhiga kale ka soocan oo sumadiisa ulo la garanayo ilaa anahumaa ha kala socdaanaa midab ahaan iyo sumad ahaane ishtaraaka ah waxay ku wadaageen fi lmuraaxi xeradii bay ku wadaageen isku xeray galaan walmasraxi meesha ay xooluhu ku barqabaan bay yay ku wadaagaan masraxa waa marka xoolaha xerada ka baxaan guriga hortiisa meeshay fadhiistaan lagu maalmaale halkaasaa la masraxa dhahaa ama ay ku barqabaan wa fi lmarca meesha ay daaqayaan makaanu daaqi bay ku wadaageen wafi lmashrabi meeshay ka cabaan bay ku wadaagaan hal dawi hal ceel bay ka wada cabaan wafi lxalbi lismayn ay ku wadaagaano hal dhiil baa lagu lisaayo hal nin baa liso oo hal meel baa lagu wadalmaalaa wafi lfaxli qoorkii bay ku wadaagaano hal riti ama marata hal neef baa oo yaa u abaahiya wafi gayriha iyo keyrkeed ah. <clears throat> ya ah, qawsaarka ku dar war raacikii raacayay ka raacaya isa raaciga ama ama soo ijaartay wafii ah, ayriha intaa aan soo sheegnayba way ku wadaagaano waa iskaga mid waa haddii xoolo maasheen yihiin wa fii kayrihaa keyrkeedna way ku wadaagaan oo haddayna xoolo nool ahayn oo min annaaduuri waardiyihii ah xoolahan halna waardiyaha raaca yaa ilaaliya naaduur waxaa qofka ilaalinaya ee muraaqibka ee dhowraaya dhowr ilaalinayo waljariini ama xeeladii karoorkii bay ku wadaageen jariinka waxaa la dhahaa mawdicu tajfiif tamri meesh timirta lagu soo aruuriyo lagu angejiya la dhihi jiray karoorka ama raashinka kala soo goya laiskugu keeno ah, wadukaani dukaankii bay ku wadaagaan oo isla leeyihiin walxifdi ilaalintii bay ku wadaagaan zakaya intaasaan soo sheegnayba zakayaa way zaka bixinayaan labadoodiba zakata lwaaxidi hal nin ah oo xoolihiisa ka zaka bixinaya oo kale ayay ka saka bixinayaan zakat arajul waaxidi ah, laba nin baa naagi saddex baa nin afar baa la fiilmahaya hal nin xoolihi o kale la soo qaadi nisaabka isku nisaab baa laga soo qaadi wixii bixi lahaana meel baa la bixin wixii dee ninkii wixii ay raacaan oo maalan labada neef way kala hebel neefkiisi bay ku dhacda ushi ka kalena waa inuu qiimii u celiyo ah, xadiidkii bukhaari de fi saxiix bukhaari kusugnaa ma kaana min khaliiطayni fainahumaa yataraajacaani baynahuma bisawiya ma kaana min khaliiطayni fainahumaa yataraajacaani baynahuma bisawiya way isku noqonaya ayagaa isku noqon si siman ayuu nin nin kale ugu laabanaya nacam shaaficiyadu saasay istaagtay ah toban neef oo geela igu jirta ani geelagiisa kama gaarin waa isku rafaasan yihin hadda dadka walaalahay wada dhashay iyo kuwan wax isku dardarsaday iyo aniga xooladiisa kama gaarin bu soo taagan yahi toban neef baan leeya toban neef oo geela eh, aniga ari umaan ka bixin laba neef ari umaan ka bixin isku soo istaagi wuxuuna ku jiraa konton neef oo geela ama intaasoo geela la isku dardaray oo zakadoodii ay gaadhay geel ay gaadhay marka waa isku rafaasan yihin ma aqaana eh, damacoodii wuxuu waafaqay madhab shaafici madhab maalikiya maalikiyada sidaasa madhab maalikiya qabaan marka xagga kii la keeni waayo laga fufujin waayo maaliki noqo la dhihi mali imaam maalik wuxuu laa isagu nin walbaba xoolihiisa nisaabkiisa unba fiirsan nin walba intiisa unba fiirin zaka markii la gaaro ani maxay usoo hadaay meeqaan le toban neef laba neef ari meeqaan le shan iyo labaatan bintu makhaalka yaan baxsan waxba jadaaca iyo qaanin goojinaysa bixin maayo shaqa kumari ah, waxaad adiga an u baxso meeqaa adin leeyahay afar qaalmood baa le afar soomali ha ah, waxba iguma waajibi maayo geelaad adiga ka baxso ani afar baan leeyahay shan baa la rabay maba gaarin imaam malik meesha wuxuu ku faahfaahiyey muwata iyo si fican ugu faahfaahiyey oo aad iyo aad cumuumkii xadiidkii wuu qaadaya oo zakada inayna waajibaynin waxaan nisaab ahayn qof kastaa sidiisa loola khidaabayabu kuleh ah, marka ninkii warkaas la imaada hadhow shaaficiyaan ahay la imaayo laakiin eh, xadiidkana xadiidkana shaaficiyada ku xoog badan ah, waa ka bukhaari baa xadid kusugan yahay wama kana min khaliiطayni fainahumaa yataraajacaan bayra misawiya ah, si hmm. waaba sida rababa maya yataraajacaan bayra misawiya hal sheega wey kaas markuu qaalin bixiyo bintulabuun u bixiyo ayaa la qiimeyn marka meeqaa kusoo haagi laheyd ninkan qiimahaan meeqaa kusoo haagi lahaa a laba neef labada neef arigu kii geela ku celini kii geelu ku celini kii geelu ku celini a hadda madhab kale u qaatay madhab kale u qaatay kaas waa kaa leer madhab kale u qaatay a shaaficisaa ma ogolo gaar baan u baxsan iyo axad ma jirto waa in waa in zakadii nin walba wixii kusoo haaga uu bixiyo Ah. ama madhab maalikiyaad qaadatay ama ka ah. ma fatwoonaaye laakin madhab maalikiya wa kaas baabu zakaati naabiti wuxuu ku saabsan yahay zakaatu naabiti xadiidku laakin waa sheegnay bukhari kusugan yahay fi saxix bukhari baabu zakaati naabiti waxa soo baxay dhulka ka soo baxa zakadiisi wax dhulka kasoo baxa zakadiisi ayaa laga hadlayaa ah, wa mima akhrajnaa lakum min alardi wa mima akhrajnaa lakum min alardi eh, jamhuur ahlilcilm waxay qaateen waxaan soo socda ee zakada ku waajibaysa lakin xanaaftu waxay qaateen wamima akhrajnaa cumuumkeeday qaateen xataa khudaarta waa la bixin bay leyihin zaka laga bixinaya xanafiyada ah marka kolla madhabta laga soo yaaco kolka tukala loo dido hadda dhinaca loo yayaaco ama tatabaca rukhasa tasandaqa baa layidhi haddaad ruksooyinka raraacdo oo tidhahda madhabi maanta ku dhaqmi madhabi ku dhaqmi ayadana waa ku dhamaatay ah. marka haddii ay madhabka haddaad ku oraday meel kale ku adagya asagana meel kale ku adagya meel kale kaga adhow kaaga dhegi marka hal meel iskaga iskaga adkayso laa tajibu zakaatu zaka ma waajibayso fi zuruuci zuruucda beerta waxa ka soo baxay ee xubuubta iyo waxaasa la dhahay ilaa fi maa wixii mooyeen yuqtaatu la quudaysto bimaagaba min jinsi maa shay jinsigiina ka kooban yastanbituhu laadamiyuuna aadamiyiintu ay soo dhashadaan ay abuurtaan wayuyabasu la angajiyo oo wayudakharu la kaydaysto tilmaamahaasoo dhan waxaa ku soo aruurayaa yuqtaatu wixii la quudaysto oo quud iyo sahay iyo cunto gala ah, waxaa inta badan waa wax la abuurto inta badanna wax la angejiyo oo dee quud inuu ku yaal eh, suuragal ay tahay wax la keydaysan karo wey marka raashinkan zakada ay ka baxayso wax la cuno waa inuu yahay ko wax lasoo dhulka laga soo saartayna waa inuu yahay wax oo angegi angegi karo oo markuu angega ku eh, aan halaabayn o angeg ku dhidanayn wa inu yahay hadda qaraha haduu ka angego qaraha haduu angego maa la cuni intuu qoyo yahay bajiiqaayo maa la cuni soo ma marka kaasaga guujal meesha wax angegiisa ku fiican ba wa inuu yahay wayudakharu wax la kaydaysan karo oo joogi karo waa inuu yahay muddo hadda moos oo kale maalmo markaa joogta waa isku bushuqayaa waxaas kuma jiro yudahar baa rabaa mithaalihii waa kaximdatin ximbadii oo kale burki burka laga sameeya wa qabadadii wa duratin wa urzin beriiskii wa cadaskii sareenkii iyo waxyaalahan wa ximsin ximsigii waa sareenko kala wa baqila san u dhow yahay wa julbaab wa calas waxaas dhan wey ah, ah, waxaa naqaani waxaana aqooni lasu daray wey walaa tajibu ma waajibayso fi himaari taas waxay ahayd xubuubta iyo zuruucday aheede waxaad u imaataa xagga himaarta u im iyo waxaan midhaha geedaha ka soo baxa maxaa waajiba iyaguna wuxuu leey walaa tajibu ma waajibaysa fi thimaari midhaha ilaa fi rudabi radabka oo timirta kasoo jeeda iyo walcinabi cinabka mooyane zabiibka asagaa asal ku haya radab markaay qoyantaa la dhaha markaay kalena timir baa la dhahaa cinabkuna waa isaguna intuu weli zabiib noqonin labadaas geedkii saaran yihin markuu radab yahay ama cinab geedkii saaran yihin markay engagaana timir iyo zabiib bay noqonayaan labadan ba isaka ku waajibi walaa tajibu waajib maysu ku yiri fi lkhudrawaati khudaarta waxyaalaha cagaarka khudaarta walaa fi labaasiiri waxyaalaha abaasiirta la yihaahdo ah, mithaal kamuun oo kale abaasiir waxaa la yihahdaa mukamilaat dacaam waxyaalaha cuntada hagaajiya ayaa waxaa la yidhahdaa abaasiir baa hadda loo jeedaa nacam cuntadu hagaajiya ah, lagu qurqurxiya lagu hagaajiya o lagu dhadhanaanaya ama lagu macaaneeyaa ah, mithaal kamuuni kamuunkii iyo walakzir lakziradii oo kale iyo kuwa lakzira iyo kamuun iyo kamuunka waa baan arkay meelahaas isagoo yaale laakiin lakzira ma aqaano marka waa nooc oo waxyaalaha wax lagu hagaajiya cusmad oo kale iyo weye cusmada hadda cuntada kamid maaha lakin waa lagu hagaajiyaa ah, bilbilid oo kale iyo waxyaalaha toonta iyo xawaajki waxaa cuntada qaar lagu dar faman incaqada waxaase ka kuma waajibeyso faman incaqada qofkii u guntamo fii mulkihi mulkigiisa nisaaban baa guntamay qadar nisaab ah nisaabkii iyo xubuubta iyo himaarta nisaabu xabin xubuub gaadhay xilligii zakada nisaabkeed ow mase badaa u daahiro salaaxu nisaabi rutabin rutabka nisaabkiisii suubanaashihiisii salaaxiisii baa daahiray ow mase cirabin cirab baa salaaxiisi u daahiray lazinatu zakaatu zakaa ku waajibi wailaa falaa maya yani xubuubta galeydi iyo qabanjidi iyo waxa waxaa loo shardiyaa inay xawuub noqoto saafiya oo dhulka lasoo gooyo ayaa loo shardiyaa amaa radabka iyo cirabka inay geedka saaran yihiin weli xilligii buduwu salaaxi waa inuu gaaray xilligii biseelkina wa inuu kusoo dhawaaday ayaa la rabaa iyagoo geedka saaran baa la qiyaasi oo xisaabtooda ugu dhufanaya marka qofka inta haddii u gaadho ama xubuub dhulka taalaada ama geedka saaran ahaatee laazimatu zaka zaka ku waajibaysa wailaa wailaa wuxuu ku wadaa nisaanba ma gaarin ama weliba ma gaarin xilligii buduwu salaax iyo biseelkii ma gaarin wilaa fala sake ma waajibayso wnisaabu nisaabku nisaabku maxay tahy marka xubuubta iyo himaarka xoolihii soo ogaanay waxa zaka kaga waajibto inta ay zakada ka waajibto garanaye beerihii ka waran wuxuu ku leeya wanisaabu nisaabku an yabluqa waa inuu gaaro jaafan xaaliya mid angegan midhuhu khaalisan saafi ahoo min alqishri laga saafigareeyey waxyaalihii sabuulkii iyo qishrigii iyo watibni waagadii iyo ya salban buu kusi daray kusi jire adag bu kawada jaafan khaalisan adag salbad adag bu kawada jaafan khaalisan oo saafi aho miid ah, ah minal qishri laga miireeyey qishrigii meeshuu ku jira qubkii uu ku jiray iyo watibni waagadii iyo waxa o dhan baa laga soo guray laga laga laga garaacay galeydii iyo masgacaddeydii galeyta waa la fintixiyey oo sabulkii baa laga sooray haddii masgacaddeyd tahay waa la tubay intii la tubay midhihii oo saafi oo miid ah ee xaggaa loo shubay wixii kale oo qashirana waa laga saaray intaa hadday gaadho khamsata awsuqin shan wusqi hadday gaadho iyadoo tilmaamahaa leh oo saafia oo khaalisa oo qashri laga bixiyey hadday shan wusqi gaadho wahuwa shan wusqina alfun wa situmiya ridl waa kun iyo lix boqol oo leh baqdaadiyati baqdaadi loo nisbeeye hadday gaadho nisaab baa nisaab baa la dhihi waa nisaab intaasaa nisaab la dhahaa ila alurza bariiski mooyeene walcalsa calsigi mooyeene wahuwa calsigu sinfun waa nooc min alxindati xindada iyo burka kamid ahoo yudakharu la kaydaysto maca qishrihi isagoo qubkiisa wataa meel la dhigtaa oo lagamaba bixiyo qubkiisa in la isticmaalaya mooyeene fa nasiibuhumaa iyo carsigaas nasiibko cafwan eh, fanasib fanisaabuhumaa nisaabkoodu casharatu awsuqi waa toban wisqi biqishrihimaa baa loo xisaabi ayagoo qishri wada wata qishrigii iyo ayaga marka laisku daro labalaab bay noqdeenoo toban wisqi hadday isku gaarhaan nisaab bay noqonayaan haddii laakiin la miideeyo shan wisqi bay noqon lahayd xadiidkii laysa fi ma khamsati awsuqin sadaqa xadiiskaasa u daliila shan wisqi waa inay gaaraan shanta wusqi wuxuu ku yihi waa kun iyo lix boqol oo rabal laakiin shanta wusqi halkii wusqina waa situuna saacan shanta wusqi wusqigii kasta meeqo wey waa situuna saac lasoo baxa eh, kolkoleta lasoo baxa situuna saacan shan wusqi oo halkii wasqiba uu yahay lixdan saac lixdan saac uu yahay lixdan saac markii shan lagu dhufto meeqay noqoni saddex boqol yo saddex boqol shan boqol go soo ma saddex boqol oo go wey waa saddex boqol oo suus wey saddex boqol oo suus kiilo u bedel laba kiiliya bar waxaad ku dhufataa saddex boqol udhufo ya toddoba boqol iyo ya ma hubtaa laba eh, mxuu ahaa waxaan yidhi saddex boqol ugu dhuftay laba iyo bar laba kiiliya bar lagu dhuftay ya toddoba boqol iyo konton todoba boqol iyo konton ninkii beertiisa kasoo goosta todoba boqol iyo konton kiilo ninki usoo go'daa waxaa laga rabaa zaka laga rabaa toddoba boqol waxaa saa usii badanba maha waaba waaba laba loor oo yani saddex laba loor maba dhana xataa sooma mid kontanihi iyo mid okaw intaasoo kiila ninkeena zaka laga rabaa wax badan ba khamsata awsuqin ayaa la yidhi halkii usqila waa situuna saacan halkii saacna waa laba kiiliya bar isku dhufo waxaa tirahdeen toddoba boqol oo kiilo kamayn dhihin toddoba boqol oo kiilo haddii qofku uu goosto beesi ka goosto xubuub ama himaar ah, tajibu caleyhi zakaat zaka ka waajibaysa toddoba boqol iyo konton ha zaka ka waajibaysa a maxaa waajiboo la bixini kuusoo wadaa waxaad bixinayso waxweyn lagaa sii qaadi maayo ayib إلا الأرز والعرس وهو صنف من الحنطة يذكر مع قشر فلسانه وما عشرة أوسوق بقشرهما ولا تخرج الزكاة زكاة لما بحيو في الحب حبوبta lagama bixiyo yani midhaha oo galeydii iyo qandidii waxaas xabi la dhahaye ilaa bacda tasfiyati marka la sifeeyo oo laga saaro qishriga mooyeene oo kugu soo celiyey walaa fi thamrati himaarta geedka saaro cinabki iyo timirta weeyaane ilaa bacda aljafaaf markay angegto oo tana ay timir noqoto rada inta ka baxdo ay timir noqoto isku dhegto tanna ay cirabnimadii buraanka ka soo baxda biyii ka yaraadaan ay zabiib noqoto markaas iskala waajibi maxaa yeelay eh, radabku intaasu iska leegiya iska balaaran yahay cinabkuna waa waawen yahay hadhow markii inta lasoo gooyana dhush dhushbu isku dhihi meesha saad uxisaabta si areen buu kusoo boodi wa tudamu hamaratun tudamu waxaa la dumayaa thamaratu lcaami sanad midhihiis alwaaxidi oo keliya bacduha barkeed ila bacd marka kale lagu dari Ah, haddii isku jinsi bay yihiin sanadka sanadkan wuxuu soo saaray beerta iyo beertaa wixii ka soo go-ay waa isku geenaysaa dhihi maysa aniga beeraygan beertan waxba ma gaarin sakadi ma gaarin kana ma gaarin adhis haddii isku sanad bay ahaayeen oo beerta beertayda way kala horeysaa way kala hor bislaataay bacdaa markooda bacda marka kalaa lagu loo dumi fi takmiili nisaabi nisaabka kaamilyeelidiisa oo haddii miskan intaan nisaab gaarin shan waskuma gaarin tanna shan waskuma gaarin lakin marka lasku daro laba wasqi iyo laba wasqi iyo bari shan wasqi way isku gaarayaan waa lasku daraya xataa low iطalaca albacd bar hadduu soo dhasho bacda jadaadi lbacdi barkii kale markii la gooyey kadib xataa hadduu soo go-o waa lagu daraya tanoo la jarayo o la guraayo sabuulka oo la goynayo mid kaleo dheeli ah baaldhoorka soo tuurtay sabuulka soo saartay waa lasku dari liikhtilaafi anwaacihi a way kala dambeeyaan maxay u kala dambeeyaan ikhtilaafi anwaaci anwaacdiisaa iskhilaafsan oo beertan nooc walbaba si xilli buu ku kacaa kukora ku bislaadaa ku bislaadaa marka anwaacdaa iskhilaafsan darteed oo mase beledii beledkaa iskhilaafsan beerta waxay kugu taallaa meel kulul oo naysaroo kale iskaga taallaa lix bilood kadib wayba iska bislaama qoraxdii baa yaashiili meelahana waxay ku taallaa dhul qabowbay ku taallaa isku wakti ma bislaanayso waa la isku xisaabi iskale wlcaamu waaxidu sanadkuso hal weeyaan ah, ikhtilaafna waaci anwac iskhilaftay aw libaladi ah, wuxuu ka wadaa dee gelaydiibaa intaasoo nooca ah, xindadiibaa intaasoo nooca intaasoo nooc hadday yihiin xindo korka ka wada yihiin waan soo sheegnay jinsi nooc baa kale e eh. kala jinsi laisku xisaabi maayo oo qabandi iyo beriis laisku xisaabi maayo isku dari maayo waxaa laisku daraa waxaa weeyaan qabandidii baa intaasoo nooca mise gaycadbaydi iyo welkeed baa intaasoo nooc oo shamuura iyo hebel inoo si bixinaya marka taas oo dhan waxaa laga soo qaadi hal hal raashin baa laga soo qaadi ikhtilaafna waacid ama mase libeladii beledkaasa iskhilaafsan oo beledkaasna dhul kulbu ku yaala beledkaas dhul qabobu ku yaallaa sidanay u kala horeeyeen u kala horbaxeen walcaamu sanadkuse waaxidun walaal alcaamu waaxidun waad ka xaalanaysaaba sanadku sawaaun hal walxaal bay anwaacdu iskhilaaftay beledkuba iskhilaafay alcaamu sanadkuna waaxidun u hal sanaya hal sana ma wada yihin mise ma wada ahaa way wada yihin haddaaba tiraahdo beledkaa iskhilaafsanaa oo nina wadankaas iga baxday beerta kale wadan kale ka baxday maahe beertaasi masigadeeda hadday go-aysa taana haddayda soo bisla waxaas la fiirin maayo walxaal alcaamu waaxidun uu hal sanaya waljinsu jinsiguna waaxidun uu hal jinsiya kor hadday isku jinsi yihiin oo isgele isla yihiin ama eh, xagga caamkuna hal sana isla yihiin ikhtilaafi alanwaaci walbuldaani dhibaato ma laha in noocan iskhilaafsan yahay ama beledku iskhilaafsan yahay dhibaato male inay kala horeeyaan oo beledku waxay ukala horeyn karaan qoraxda kala duwanaan ku kala duwanaan karaan oo dhulka qoraxdiisa ay kulushahay beerta diba way bislaan dhulka dhulkiisa qabow yahay beerta diba way yardaahaysaa ma bislaanayso dirba xagga anwaacuna waa sidaas oo kale oo waxay isla yihiin geleyba geleydana waxaa laga yaha lix bilood inay ku dhasho taana ay sideed bilood qaadato nooca kale waljinsu waaxid hadday yihiin dhimale damahu ilayhi waa u dumaayaa kii kale fii takmiili nisaabi ah, nisaaabka kaamilidiisa ayuu ugu dumaayaa ah wayudamu waxaa la dumi anwaacu zarci zuruucda dhul ka soo baxda barkeed bacdo barkii ilaa bacdin baa loo dumi fi nisaabi nisaabka xaggiisa waa lasku xisaabi nisaab ma isku galeen marka lasku daro ha waa la bixinaya waa goomase in itafaqa xasaaduhumaa fi caami waaxid waa kugu soo celiyay intan waan soo ogaataybe in itafaqa hadday iswaafaqaan xasaaduhumaa gooyntoodii fi caami waaxid hal sana gudihi hadii la wada gooyey iska baxayaan isku iska baxayaan nacam walaa tudamu laisku dari maayese hamaratu caamin sanad midhihii dhashay o soo baxay oad goosatay aw zarcu ama zuruucdii iyo xubuubtii iyo gelaydii aad sanadkan goosatay lagu dari maayo ilaa hamarati caamin aakhara sanad kale beertii iyo midhihii kasoo baxay aw zarcii zarcii kasoo baxay lagu dari maayo haddii kale sanad yihiin sanad walbaa zakadiisu gaar uleh haddiina sanadkaas wixii soo baxay nisaabba gaarin kana sanadkii wx soo ba nisaabba una gaarin waxba zaka laguguma laha laba sanay kala ahaayeen walaa cinabun cinabna lagu dari mahayo loo dubi mahayo liradab radab hadda cinab iyo radab maxay isku khilaafsan yihin sheekh ma nooc isu khilaafsan yihin mise jinsi isu khilaafsan yihin jinsiga isu khilaafsan yihin waaba laba qoloo kala duwanba cinab iyo radab radabku timirtu ku abtirsadaa cinabkuna zaybku ku abtirsadaa walaa burun bur lishaciirin shaciir lagu dari mahayo xinda iyo waxay kala yihin shaciir waa kala duwan yihin uma alwaajibu haddaan u imaana marka maxaa waajibay nisaab ogaanay waxaa laisku dariyo waxa isqaadan kara waxaan isqaadan karna soo ogaanay maxaa waajiba bixinaya wuxuu kuleeyahay uma waajiba alcushru cushur baa waajibay a toban meelood meel baa cushur la dhahaa beertii soo gooday midhaheedii eed saafiyeysay eed miid ka dhigtay jawaanaha ku shubtay yaad fiirin toban jawaan inti kuusoo baxdo oo miid ah hal jawaan baad bixin waa goorma in suqiya haddii la waraabiyo bilaa ma'uunatin wax qarash ah la-aanteed haddii la waraabiyo wey qarash la-aan ba beerta iska cabti kal madari roob dheer xareeraad xareed baa ku fakatay tooy baa kusoo fatahay markaas iska gagashatay miige iska abuuratay wanaxwihi madar wax lamid ah oo gubigaas ka qulqulayo soo jebiye oo kale wa nisfu lcushri baa waajibi cushur niskiis waa goorma in suqiya haddii la waraabiyo bimu'uunatin haddii lagu waraabiyo qarash ka saaqiyatin waraabisa oo kale iyo wanaxwiha motoorka iyo saaqiyada xoolaha aw lagu waraabin jiray sida motoorka oo kale aha hadda motoor baa la helay saaqiya in suqiya haddii la waraabiyo bimu'uunatin ka saaqiya wanaxwiha haddii qaar keed waa waraabiye wanis cushri e, beerti o dhan waa waraabiyey qarash baa kaa galay motoorkii iyo hawlihii markay kuu soo baxda beertii waad fiirin markaasa waxaad leedahay toban horta ka dhig isleeg toban isleeg ka dhig toban isleeg baa ka dhig toban jawaan baa kusoo goday meesha tobnaad baad soo bixinaysaa meesha tobnaad jawaanka soo baxay yaad mis ku kala goyn ah, shan iyo labaatan kiilo baad siinaysaa masaakiintii maxaa yeele qarash baa kaa galay meesha wanisfulcushri baa waajibaya cushur niskiis in suqya haddii la waraabiy mu'unatin kasaaqiya wanaxwiha wاlqistu qiimaa la bixinaya iyo qadar waa la qiimeen insuqiya haddii la waraabiyo beertii bihimaa labada nooc bihimaada waxaa loo wadaa qaarra bilaa muuna iskaga cabti qaarra motoor iyo qarash baa kaa galay ha marka hadday sidaa tahay waa xisaabi meeqa wey nisbada inta iska cabtay ee ilahay xaggiisa uu iska waraabiyey ee aan qarash kaa gelin iyo inta qarashaad ku bixisay baa laisku fiilinaya hadday tan thuluth tahay thuluth baa ka bixi t hadday thuluthaynka kalena kaa kala ka bixi markaa qiimaheeda iyo qadarkeedi baa la fiirin in suqiya biima huma haddaad mar bixiso laa shaya fiih wax ka waajibaayo beertaas iyo raashinkaas ma jirto wain daama hama daayin fii mulki mulkiisa siniina sanadyo meeshay isku khilaafeen weeye xoolaha iyo lacagaha iyo maa yakhruju min alardi dhulka waxaa ka soo baxa hal mar unbaan saka ka bixin haddaad hal mar saka ka bixiso dakaarti kugu jirayaan sanad kalaa kusoo maray kala kusoo maray wax sako ka bixinays male mar baad bixis laakiin geeli maku wareegaba ama ari ama neef geela ka bixi loodii sidoo kale arigii sidoo kale ah, lacagti sidoo kale ilaa ay nisaab hoos ka marto ilaa ay nisaab hoos ka marto waa un lagu daba taagnaan zakada bixi ba lagu hayn amaa beerti mar haddaad masaakiinka durtuureeday maalinta beerta la goynayo kuu imaatay aad iska siiso waatuu xaqooda maxasaadihi mar kale zaka lagugu mari ah, martida iyo waxaa markaas silaturaxim iyo baab kale wey ya hade mar kale waa mar kale mar kale war kale wey dana haddaad mar kale dana beerta abuurto haddana waa loola koobsan ah, iyadana waa markale noqoni mm, saas ku soconaysaa waxaa laga hadlaya beerta zakada ad ka baxayso zaka kalema lagu leeyahy maya wayaxrumu cala almaaliki qofkii maaligahaa ee xoolaha iska lahaa waxaa ka xaaraana beerta ninkii iska lahaa ninkan masaladan iska u fiirso si aad dadka udhaqmaanmaahe wayaxrumu cala almaaliki ninkii beerta iska lahaa waxaa ka xaaraana an yakula inuu cuno shayan shay oo min athamrati midhihii kamida mirihii beerta saara waa inuu sugo ilahay ka go'do asagii masaakiinta ka kala baxaan haddii kale waa in kharsi la sameeyo oo wixii lagu lahaa la ogaado wayaxrumu cala lmaaliki waxaa ka xaaraana an yakula shaya shay min min amarti meeraha ka mida aw mase yatasarafa fiiha uu ku tasarufo bibeyci wagayrihi beeciyo wix keyrkia ah ugu tasarufo dad iska siisi ama maarata beeci iibiso qaar maya qabla alkharsi intii aan weli la xisaabin ah, kharsigu waa inta aan weli la gamidin een la qiimeynin kharsigu xalla beeraha yaa dad yaqaanaa jire waxaa laleeyahy beerta meeqaa kasoo bixi doonto waan sheegaya kol haddiiba la ogaaday inta kasoo bixi doonto inta zake kaaga soo hagaagi doontana la ogaaday waxaa lu leey anaga waxaan kaaga fadhinaa maanta beerta la gooraayo intaasa kaaga fadhinaa ama wada cun ama wada gado saa rabto adaa ku taala markii la qiyaaso kadib ah, wixii laanu taxawala min min min alcayni ila dimma ah, wuxuu ka wareegay inay zakadu cayn ay saaran tahay waxay u wareegtay ilaa dimatika adiga dushaada fushi dayn lagu leeya o kale noqotay marka wuxuu le yaxrum cala maaliki yakulu shay min atamrati yatasarafa fiiha qabla kharsi intaan weli la ganadin fa facala hadduu sameeyo oo iska cuncunaba beertu iska cuna quwaxii sabuulka iska dudubtay damiinahu waa magdhabaya meeqa sabuul baa cuntan leh wayundabu yundabu lilimaami imaamka waxaa loo <laughs> wayundabu lilimaami imaamka waxaa loo suneeyaa ninka imaamka ee madaxda muslimiinta ee zakada iyo aruurinteeda uxil saaran waxaa wanaagsan an yabcaa inuu diro sia dadka iskugu rafaadin kana beertiisa wuu ka katalaan u rafaadi hadduu cunana miskiinkiiba xoolihiisa meesha ka bixiyo inta soo hadhay unbaa wax laga tuuri marka xagga xagga saa loo rafaadin waxaa wanaagsan imaamku inuu diro an yabcatha khaarisa qof wax qiyaasa wax qiimeeya cadlan oo caadil oo lagu kalsoon yahay yakrisu thamara ama thimara midhihii beerta saaraa geed ka saaraa qiyaasa oo gamida cabdullahi bin rawax uu nabiga diri jiray alayh salam xadidka xasan qaarkood ay qaarkood daciifiyeen markaasuu deena beerihii iyo yuhuud iyo yuu soo hormari jire o qiyaasi jiray wa macnaahu waa inuu karsiyo oo beertii uu qiyaasaa layiri waa maxay see waxaas wuxuu le macnahu waxaa laga wadaa karsi annahu ninkan khaarijkae wax xisaabayo ee qiimeynaya yaduuru wuxuu wareegaya xoola nakla geedii timirtaheed buu gaararkaysa u wareegi oo rodobka saaran yahay fa yaquulu wuxuu leeyahay fiihaa geedkan min aradobi rodobka hadda saaran kadaa w kadaa w intaa wey ah, rodobka hadda saaran sida hadda u yahay rodobka ee burburan markaan fiirino waa intaas oo kiilo wayaati wuxuu noqon doonaa oo keeni doonaa min atamri markuu timir noqdona kada intaasu noqon doonaa hadda radab ahaan intaasaa saaran geedkan waxaa weya toban jawaan oo tabeer radab ah ayaa hadda saaran laakiin radab hadda waa qoyan yahay biyihiis u wataa waa burburan yahay markaas kada la bixin timir markuu noqdo weyaan oo timirtan arteene timir markuu noqdana wuxuu isku bedeli doonta intaas oo radabkan intaas hadhow gu'i doonta markuu nush isku dhaho intana gu'i doonta lix buu noqon doonaa iyo waxabuu dhihi wayaati min atamri timirta xaggeedana kada intaasuu keeni doonaa wereegaa marka inta timir ay noqon doonto nisaabkii ma gaaray hamsa waa gaaray meeqaa kusoo hagaagi laheed masaakiinta haddii noqoto beertan waa beer iskaga cabtay bilaa muuna soo maaha cushur bay noqon laheed halkaasaa kuso hagaagi laheed marka adigaa lagaa raba marka ninkii maaligaha wayudaminu imaamkii ama saacigii wuxuu damaano dusha ka saari almaalika maaligi yudaminu wuxuu ku qaraamo ahaan saarayaa oo damaano uu kor ka saara almaalika maaligi ayuu kor ka saaraya yudamin e yajcalu alimaama wisaaci calaa dabaarati lmaaliki ah, maaliga damaanadiisi ayuu noqonaysaa adaa lagu leh waad magdhabaysaa muxuu magdhabayaa nasiiba alfuqaraai hadda ila waxaa kola dheerti la qiyaaso la ogaaday waxaa leeyahay sabuulka ka dubo iska cun waxaa rabta samee awal waa loo diidanay banaanka laga maray soo ma aha laakin yudaman cala almaalik maalig yadmanu lmaaliku adi kartaa yadmanu lmaaliku maaligii baa damaani oo magdhabi muxuu magdhabi nasiiba alfuqaraa haddaasa tirada wayudaminu Ah, waxaa maqan faacilkii almaaligan mafcuul bu marka noqonaya wayudaminu saaci aw imaamu wuxuu kor ka saaraya damaanada almaalika maaligi bu kor ka saari maxaa kor kaga saaraya uu damaani nasiiba alfuqaraai faqarada nasiibkooda ku sahaadi lahaa bixisaabihi ah, intaa xisaab biqadrihi qadarkiisii lagu qarsiiyey ee khaaliska uu ku qarsiiyey xisaabtaasaa laga rabaa xaggee aadaysaa fii dimati ah, ninka maaliga dimadiisa isfuulaysaa yani isaga waajib saaran oo korka ka saaran wey sida dayn laguu leeyahy o kale wayaqbalu maaliku maalikuna waa aqbalaya dalika arrinkaas waayahay buu leeyahy intaas ma ugu soo hagaagtay ah, masaakinta intaas iga rabaan ha bas beertayda ani isku gaari fayantaqilu markaasu wuxuu wareegayaa xiinaydin xiina intiqaali azakaatu calaa dimatihi markay ku wareegto zakada dimadiisa ku wareegto xaqulfuqaraa yantaqilu xiinaydin markaa waxaa wareegaya xaqulfuqaraai fuqarada xaqoodii minhu cayntii iyo rodobkii iyo cinabkii intay ka wareegto yo ilaa dimatihi ninkii maalinkaa dimadiisa iyo dushiisa ayay fuuli hadda beertaa haday uu cuno hadduu dhamaysto dan lagama leh ah, awal laakin beertaas ilaa la qiyaaso lama taaban karin marka hadda dayn isaga laga rabo wey walow waxaa isagana u banaan maaligi bacda dalika markii la kharsiyo oo beertii la qiyaaso la qiimeeyo kadib atasarufu inuu ku tasarufo oo cunitaan iyo iibsasho iyo suu rabo fain talifa haddaysa iska dhimato beertii baaba iska dhimatay de aafa samaawiya nina ma cunine aafa samaawiya ku dhacday cudura cirka uga yimid wayba gubatay biyaa daad baa kusoo fakaday oo biyihi waxbaa usoo daayay fataad yaa usoo daayay beertii dhan ba waa gubatay baabaday bacda dalika saqadat izakaatu zakadii dhacday haddee liannahu waa qadar allah yimid masaakiina raalli ahaadun baa laleeyahay aniga maa khasaaray halkaas lagu kala baxaya wallahu aclam wabillahi towfiq sala allah waslm aley maxamed